بسم الله والحمد لله العليم الحكيم أحمده حمدا به يجلو عن القلب العمى والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني لحية طبناد وحين كقاعد دونا أن لبدي madhab ee a'immadu u kala jabeen ee ku saabsanaa ikhwada iyo jadka wada jooga xukunkoodu siduu noqonaayo alfariiqu thaani qolada labaad wayaraa waxay u arkaan alfariiqu thaani qolada labaad ee ka mida min ala'immati almushahidiin a'immadii mushahidiinta ahaa ana alikhwata waalakhawaati ikhwada ragga ah iyo hablaha ay meydka walaala yihiin al ashiqaa'u liab ama qaar ashiqa ha noqdaan ama qaar li'ab ahe yarisuuna waxbay dhaxlaan maca wujuudi iljad markuu awow joogo wa anna aljadda awowguna laa yaxjubuhum kama riixo ikhwadii min almiiraasi dhaxalka kama riixo kamaa huwa siduu ahaa xaalul ab xaalkii aabbuhu siduu ahaa ee aabba uu ikhwada u riixi jiray isagu uma riixo wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah qolada labaad ee aimada ka midii waxay qabaan ikhwada meydka marka ay yihiin ashiqo ama le ab awowga waxbay la dhexlayaan awowgu ma riixaayo dhaxalkii kama riixaayo uma diidaayo siduu aabba ugu diidi jiray oo kale ee waa ka duwanya isagu waxbay la qaadanayaan wa xujatuhum fii daalik xujada ay arrinkaa u daliishanayaan waxa weeye ana aljad awowga iyo walikhwa fii darajati waaxida darajo keliya isku in ayay ku sugan yihiin min xaysu alidlaa marka la eego xagga dhowaanshaha ila meyd meydka ay u dhow yihiine meydka u nisbo sheeganayaan isku in bay u jiraan min xaysu alidlaa marka laga eega xagga idlaaga iyo nisba sheegashada maydka ay u nisba sheeganayaan iyo dhawaanshaha maydka magaranaysa ay u dhow yihiin faljaddu awowgu yudlii wuxuu ugu soo dhowaaday maydkii biwaasilati alab ay biwasiilati alab ayuu ugu soo dhowaaday wuxuu awowgu uu ugu soo dhowaaday maydkan dhintay dee aabbe wal-ikhwatuna saasoo kale yudluuna iyaguna waxay ugu soo dhowaadeen maydkii bilabbe aabbe ayay ugu soo dhowaadeen haddaba aljaddu awowgu aslul ab dee waa aabbaha asalkiisi waa kii aabba dhalay weeye wal-ikhwaduna farcul ab waa faraca ah. aabbaha farciisi weeye oo waa kuwii aabba dhalay waqad istawad isku mid bay noqoto way isleekaatay addarajatu darajadoodina isku mid bay noqotay binisbati marka loo eego lilfariiqayni labadan qolo usuulul ab iyo furuucul ab marka laysu eego meydka inta u jiraan waa isku mid waqad istawat waa isku mid bay noqotay adaraja darajadii binisba marka loo eego lifariiqayn labadan qoleen waa aslul ab iyo waa farcul ab dee darajoodu waa isku mid oo kana meydkii wuu la dhashay kanna meydkii dee wuu dhalay in weeyaan macni saasumuu noqonayaan falaa macna wax macno oo leedahay ma jiro liana waritha inaynu dhaxal siino axaduljihatayn labada jiho inaynu dhaxal siino midkood wax macnaa ma leh duuna alaakhar ka kale la-aantii inaynu labadii jiho midna dhaxal siino midna aynu u diidno wax macnaa leeda ma jiro liannahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu noqonayaa taqdiiman waa kala horraysiin sidaasu biduuni mubarir wax bannaynayaana aanay jirin wax inoo bannaynaya inaynu qoladaana wax siino kuwaana qadinaa aanay meeshaba oolin wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah falaa macna macna kuma fadhido xigmad daray noqonaysaa lianna warta axad labadii jihaynu midna waa usuululab midna waa furuuculab aynu nidhi inaynu mid wax siino duuna alaakhar ta kalena inna qadinayna liannahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu noqonayaa arrinka noocaasi inaynu amba awowgii un wax siino ama ikhwad un wax siino taqdiima waa kala horraysiin biduuna mubarir wax alla wax inoo bannaynaya arrinkaa oo aynu ku bannaysanayaan aynu ku bannaysananaan aanu jirin kamaa idaa caddayna waa sidii iyo aynu siinay tusaale ahaan baxda alikhwati alashqaa bar kamida ikhwada ashqada ahayd aynu wax siino waxarabnaa bacdahum barkoodna aynu qadinno oo kale maca annahum iyagoo iyagu jamiican dhammaantood ikhwatu walaaladii ay yihiin oo kalun bay la tahay kamaa idaa waxay la mid tahay saasu kamaa idaa caddaynaa sidii aynu siino oo kale weeye baxda alikhwati alashqaa ikhwada ashiqada ahayd bar ka mid inaynu wax siino waxaramnaa bacduhum barhkoodna aynu qadinno aynu xirmaan ku ridno maca annahum iyagoo weliba iyagu jamiican dhammaantood ikhwatu walaaladiiy ayinbay tanna la mid tahay uun wayudluuna waxay ku soo dhowaanayaan bidarajati qaraaba darajodii qaraaba waaxida oo keliya wayudluuna iyagoo ku soo dhowaanaya bidarajati qaraabatin waaxida qaraabo keliya iyagoo ku wada dhowaaday arrinku kaasunbuu la mid yahay wayaquuluuna aydan mar labaad waxay leeyihiin culammada qabta injadka iyo ikhwadu ay wax wada dhexlayaan waxay kaley leeyihiin oy daliishanayaan inna xaajata alikhwa ila almaal baahida walaaluhu ay u qabaan ilalmaali xoolaha ay u qabaan adharu way ka muuqataa way ka muuqan og tahay min xaajati ljad baahida uu qabo awowga ilahi maalka uu qabo lianna maxaa yeelay aljadda awoogu fil ghaalibi sida haalibka ah yakuunu wuxuu yahay fii marxalati alharam marxalo iyo xilli gabow iyo washaykuuqa odaynimo ayuu ku sugan yahay awowgu bikhilaafi alikhwa ikhwada iyaga maya marka ikhwada laga yimaado wuxuu leeyahy sheekhu caleyh ullah waxaa ka mid a ah waxyaabaay xujaysanayaan oo kale baahidu ay ikhwadu ay u qabaan xoolaha waa midka muuqata waa mid ka cad baahidu awowgu xoolaha u qabo maxaa yeele awowgu dee maanta sida qaalibka ah dee waa ninkaas sii leecaya sii dhacaayo waa dee akhirul cumri buu taagan yahay ninkana xooggiisii ayaa cusub oo dardar buu qabaa marka baahiduu u qabo ninkaa xooggiisu dardarta yahay de way ka badan tahay ruuxan sii liicaya sii dhacaaya ee aakhiru cumriga taagan dee baahiduu xoolaha u qabo dee wuxuu ka dhiciyaaba yar fa idaa aljaddu awowgu markuu dhaxlo jamiica almaal fa idaa warisa mar hadduu dhexlo aljaddu awowgii hadduu dhexlo jamiic almaal xoolihii oo dhan hadduu dhexlo uma maata oo uu dhinto dabeetana intaqala almiiraahu dhaxalkii wuxuu u gudbayaa ilaa awlaadihi isaga awlaadiisii jadka awlaaddiisiibay xoolay u gudbayaan wa hum awlaaddiisuna acmaamu alikhwa waa ikhwada adeeradood iyo wa cammaatihim eedooyinkood weeyaan oo awowgu haddii uu geeriyoodo xoolihiisii dee inamadiisii oo ikhwada adeeradood ah iyo hablihiisii awooga oo ikhwadan edooyinkood ah ayaa xoolihii qaadanaya wa calayhi yasbaxu lacmaamu waarihiin wa calayhi halkaa iyadoo lagu binaynaayo oo aynu ka amba qaadayno ayay yasbaxu alacmaamu adeerada waxay noqonayaan dabeetana waarisiin qaar wax dhexlaaya wa calayhi arrinkaa inakoo ku binayno halkaa bal arrinka ka eeganaba yasbaxu acmaamtu waxay noqonayaan waarisiin walikhwa ikhwadina iyo walakhawaat hablihii akhawaatkahaana laa yanaaluhum kama soo gaadhayo min akhiihim walaalkood shay-un shayna kama soo gaadhayo macnaa haddii aynu nidhaahno awowga xoole ha wada qaato oo ikhwada ha iska tagaan awowgu marka uu maanta xoolihii uu qaato ilaa aakhiru cumri buu taagan yahaye cumru qaalibkiibuu ku jiraa oo uu buri mooyaane saa dambeba uu geeriyoodu laabto xoolihiisii waxaa qaadanaya ikhwada adeeradood iyo eedooyinkood halkaa waxaa ka soo baxaya buu ku yidhi acmaamtiioo dad waarisidina noqda wax dhaxlay iyo ikhwadiiyo rag iyo dumarbaha kala qaadine walaalkood waxba ka waayey baa meeshaa ka dhalatay ila albukaa watafajuc oohiniyo iyo la layaab ayun bay u dhaxleenun wax alla wax kaloo soo gaadhay oo ay taransadeen ma jirto ilal bukaa oohin mooyaane iyo watafajur la yaabitaan mooyaane albukaa calaa akhi lmutawafaa oohin ay u ooyayaan walaalkoodii geeriyooday watafajur cala almaali almafquud iyo argagax ay u argagaxsan yihiin xoolihii ka dayacmay ee la waayey mooyaane wa haadaa madhabu ala'imma athalaatha waxa weeyaan kaasi haddaba madhabkii ay qabeen saddexdii imaam imaamu shaafici iyo imaam axmed ibnu xambal iyo imaamu maalik sidoo kale imaamu thawri iyo awsaaci iyaguna sidaa ayay qabaan wa huwa aydan mar labaad madhabu saaxibayni waxa weeye madhabkii ay qabeen labadii saaxiib abi yuusuf iyo maxamed ibni xasan tilmiiday abi xaniifa abi xaniife labadii imaam ee la saaxiibka ahaa ee ardadiisa ka mid ahaa waa abu yuusuf iyo moxamed ibni xasan iyaguna waxay qabaan sidaa saddexda imaam ay qabaan oo madhabka xanafiyadu wuxuu qabay sidaynu soo dhaafnay in ikhwada iyo jadku aanay waxba wada qaadanayna jadku xoolaha iska qaadanayo maca daalik labadan iimaame waaweyn ee madhabka ka midi iyagu arrintaa way kaga duwan yihiin oo waxay yidhaahdeen jadka iyo ikhwadu xoolaha way wada qaadanayaan waa abu yuusuf iyo maxamed ibni xasan huwa aydan mar labaad madhabu saaxibayni waa madhabkii labadii saaxiib abi yuusuf iyo maxamed tilmiideey abi xaniife ahaa ardaydii abi xaniife wa huwa qowlu jamhuuri saxaaba wataabiciin waa hadalkii ay qabeen jamhuurkii saxaabadu badankooda iyo taabiciintii wa calaa ra'sihim waxaa hogaaminaya oo calanka u sida alimaam aljaliil imaamka weynaa sayd ibnu taabit ayaa calanka u sidoo hogaaminaya alladii kaasoo shahida uu qiray lahu isaga arasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu u qiray bitafawuqi inuu ka sarreeyo cala saxaaba saxaabada inuu kaga sarreeyo fii cilmi alfaraa'id cilmi faraa'idka inuu kaga sarreeyo wa huwa sidaasu mar labaad madhabu cali waa madhabkii cali ibn abi daalib uu qabay ibn mascuud waa siduu qabo shacbi siduu qabo ahli lmadiina ree madiina siday qabaan weeye iyo wa kayrihim kayrkood radia allahu canhum ajmaciin wuxuu leeyahy sheekhu waxaa hogaaminaya saxaabadaa iyo taabiciintaa jamhuurkooda sayd bna thaabit sayd bna thaabit hore ayaynu usoo faahfaahinay xadiiskii ku soo arooray ee rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ku tilmaamayey fadliga uu leeyahay ee xagga faraa'idka uu ku leeyahay ee uu saxaabada kale ee uu ku dheer yahay ou nebigu lahaa ka idinku dhexal aqoonsani sayd bnu thaabit weeyaan alladii kaasoo shahida lahu rasuul sala allahu alay slam rasuulku uu u qiray bitafawuqi sarraynta cala saxaaba saxaabada uu kaga sarreeya fii cilmi alfaraa'id wa huwa madhabu cali weeye wa ibnu mascuud weeye wa shacbiyi weeye waa ahli madiine weeye waa madhabkoodii intaasoo dhan baa caynkaa qabta iyo wa kayrihim radia allahu canhum ajmaciin haddaba markaynu joogno jadka iyo ikhwada sayd ibnu thaabit madhab gooniya ayuu ku leeyahay cali sidaasi leeg cabdillaahi ibni mascuud isna kadalik way kala duwan yihiin madaahibta iyagoo ay sii kala qabaan iyagoo wada qaba in jadkii ikhwadu ay wax wada qaadanayaan haddana kayfiyadda ay wax wada qaadanayaan way ku kala duwan yihiin a'imada aynu soo dhaafnay imaam shaafici iyo maalik iyo xanaabiladuba waxa ay haystaan madhabkii sayd ibnu thaabit ayay ka haystaan marka la joogo jadka iyo ikhwada wahaada almadhab madhabkani huwa saxeex sida saxeexa ah weeyaan kan ikhwada iyo jadka wax wada siinaya wa huwa alarjax waa sida raajixa badan alladii kaasoo calayhi guudkiisa atacwiil cuskashadu ay tahay wa huwa alarjaxu waa ka raajixa ah alladii calayhi tacwiil kaasoo la cuskado oy cuskashadu guudkiisa tahay weeye waqad akhadat way qaadatay bihi madhabkan almaxaakimu sharciya maxkamadaha sharciga fii kathiirin min albilaad alislaamiya dalalka muslimiinta maanta sidaa ayay qaateen ay yidhaahdeen jadkay ikhwada waxa la siiyo oo dhaxalkaa la wada wadaajiyo liannahu maxaa yeelay aqrabu lilcadli saasaa cadaaladda ugu dhow in qolana wax la siiyo qolana la eriyo iyo in wax la wada siiyo oo loo qaybiyo wax cadaalada u dhow inaan marhna la qadin marhna wax la siinine in wax la wada siiyo wa aqwa fi lxuja saasaana xagga xujadoodu marka laysu eegana ku xoog roon wa adharu iyadaa ku muuqan og fi taxqiiqi almaslaxati alcaama xagga maslaxada caamkaa xaqiijinteedana saasaa ku muuqan og qaanuun alaxwaal shaksiya wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah qaanuun axwaal shaksiya waxaynu ku soo dhaafnay markaynu ka hadlaynay safxada kitaabkeenna sideed iyo soddon markaynu maraynay waxaynu kusoo macnaynay axwaalu shaksiya inay tahay axkaam ku tacalluqda usrada iyo qoyska sida nikaaxa dalaaqa nasabka ayaa maanta luuqaddan casriga ah waxaa lagu isticmaalaa al axwaal ashaksiya waxkaamta qoyska ku saabsan waqad nasa wuxuu caddeeyey qaanuun alaxwaal shakhsiya qaanuunka arrimaha qoyska ku saabsan almud almudbaqi ee lagu dabaqo fii suuriya dalka suuriya filmaadda marka la eego qodobkiisa laba boqol sagaal iyo siddeetan qodobka ee minhu ka mida qaanuunka ah calaa maa yeli sidan ayuu caddeeyey waqad nasta wuxuu caddeeyey qaanuun axwaal shaksiya qaanuunka arrimaha qoyska al mudbaqi ee lagu dabaqo fii suuriya filmaadda marka la eego qodobkiisa laba boqol siddeetan iyo sagaal ee minhu qaanuunka ka mida calaa maa yeli sidanuu caddeeyey kow ida ijtamaca hadduu la kulmo aljaddu alcasamiyu jadkii caasibka ahaa wax casabaynayay waa jadkii waaridka ahaa ee caasibka ahaa markuu la kulmo maca alikhwati waalakhawaati liabaweyn ikhwo rag iyo dumarba ah oo ashiqa ah aw li-ab ama qaar xaqi aabbaha ah fa innahu awowgu yuqaasimuhum waxbuu la qaybsanayaa ka akhin sidii walaal ka mida iyaga buu wax ula qaybsanayaa in kaanuu hadiyin dukuuran faqad lab sooca ah aw dukuuran wa inaasan ama ay yihiin rag iyo dumar aw inaahan faqad ama dumar keliya ay yihiin faqaddaa raaci aw inaahan faqad ay yihiin dumarkaasoo cusibna casabo laga dhigay maca alfarci alwaaris farca waarisa oo minal inaasi dumara la jirkood wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah qanuunka suuriya ee ku saabsan arrimaha qoyska qodobkiisa laba boqol siddeetan iyo sagaalaad waxaa lagu qoray oo lagu qeexay qodobadan marka baabul ikhwa iyo jadkii la joogo sidanuu qaanuunku u qeexay buu yidhi wuxuu yidhi jadkaa wax casabaynayaa hadduu la kulmo al-ikhwa walakhawaat liabaweyn ikhwadii rag iyo ma ahaa ee ashiqada ahaa hadduu awow la kulmo aw liab ama kuwa xagga aabba haduu la kulmo fa innahu awowgu yuqaasimuhum waxbuu la qaybsanayaa xoolihii waxbuu la qaybsanayaa ka akhin sidii walaal ka mida iyaga in kaanuu dukuuran faqad hadday rag wada sooca yihiin oo awoogii ayaa wuxuu la kulmay ikhwadaa ama leebhaada ama ashqahaada wada raga wuxuu uula qaybsanaya un sidii nin ka mida un iyaga ah ka mida un aw dukuuran waynaasan ama iyagoo ragiyo iyo dumara ikhwadii oo isku jiraa ayuu jadki la kulmay lidakr mithla xadil unsayin si iyaguba u qaybsanayaan ayuunba isaguna ula qaybsanayaan isagoo ka akin oo kale ah sidoo kale awowgu wuxuu ikhwada la qaybsanayaa aw inaahan faqad markaynu leenahy markuu dumar sooca la joogo oo ikhwo ah dumarkaasoo cusibna casaba laga dhigay dumarkaasu macna wax casabaynaya maca alfarci alwaris min alinaas iyagoo la jooga habla uu meydku dhalay habla uu meydku dhalay iyo hablo ay meydka walaalayiin iyo awowbaa meeshii ku kulmay hablahaas waa macasaba dee macalkhayr ilan banaat bisulbi bay la joogaan ma banaatulibni bay la joogaane wixii soo hadha hablaha iyo awowga ayaa wada qaybsanaya bimacnaa waa sidaa qaanuunkan uu sheeku sheegayo oo uu leeyahy qaanuun axwaal shakhsiya almudbaq fii suuriya marka baabkan la taagan yahay waxay qaateen madhabka cali ibn abi aalib ilaa iyo masalada mooyaane madhabkii cali ibnu abi aalib uu ka qabay jadka iyo ikhbada sida wax loo wada siinayo ayuu qaanuunkaasu qaatay masaladan laakiin madhabkii sid ibnu thaabit ayuu qaanuunku qaatay waxaanad ka eegi doontaa kitaabka dhaxalka ah ee la yidhaahdo almawaariith fi shariica alislaamiya ee uu qoray xuseen maxamed makhluuf safxadda boqol iyo hal ayaad ka fiirin doontaa ba idaa kaana aljaddu awowgu weli qaanuunkiibuu inoo wadaa wixii ku qarnaa idaa kaana aljaddu awowgu hadduu yey maca akhawaatin mid la jooga habla ay maydka walaalayiin hablahaasoo lam yucasabna can casaba ee lagaga dhigin bidukuur rag aan casaba lagaga dhigin walaa maca farci alwaarisi min alinaas sidaas si leeg hablahaasoo aan casaba laga dhigin maca alfarci alwaarisi min alinaas iyagoo la jooga farac waarisa oo dumara fa innahu awowga yastaxiqu lbaaqi baaqiga ayuu mutaystay bacda asxaabi alfuruud asxaabalfuruudku markii waxoodii qaateen bidariiqi tacsiib wuxuu leeyahy sheekhu faqrada ba waxay leeday ee arrinkan ku saabsan awowgu hadduu la joogo ikhwo ay meydka walaala yihiin ikhwadaasoo lam yucasabna bidukuur aan lagu casabaynin lab bimacnaa aan walaaladood meesha joogin waa habla ay meydka walaalayiin oo sooca iyo awow aanay la joogin inamadii ay hablaha walaala ahaayeen lam yucasabna bidukuur lab aan lagu casabaynin hablahaasooan lab lagu casabaynin markuu awowgu la joogo isla sidaasi leeg walaa macaa farci lwaaris min alinaas hablahaasoon casaba laga dhigin oon casaba ahayn maca alfarci alwaaris min alinas habla uu meydku dhalay ama uu awowyuhu inankiisu dhalayna aan iyagu casaba aan casabatu maca alkhayr aan la noqon waxaa weeyaan hadalka marka si kale usoo dhaweeyo awowgii baa la joogaa habla ay meydka walaalayiin hablahaasu casaba maaha oo walaaladoodna lama joogaan iyaguna casawatu macal khayr ma aha oo de hablo meydka uu dhalay dee meesha ma joogaan arrinkaasoo kale awowgu wuxuu qaadanayaa baaqiga ayuu qaadanayaa oo bidariiqati tacsiib wax ku qaadanaya bimacnaa bacda asxaab alfuruudkana waxa weya weeye akhawaadkiibaa hilfara laga dhigaya faralkoodii bay qaadanayaan markay faralkoodii qaataan wixii ka soo hadha ayuu awoogii qaadanaya ile hablaha waxaanu nidhi walaaladoodna lama joogaan iyaguna casawat macal khayr maahoo banaad uu dhalay meydkuna meesha ma joogaan qodobkanba waa madhabka cali bn abi daalib isna waxaad ka eegi doontaa kitaabka xusein maxamed makhluuf uu qoray ee nimanka sheeganay almawaariid fi sharica alislaamiya safxadda sideed iyo sagaashan jiim calaa annahu idaa kaanat ilmuqaasamatu aw alirtu bitacsiib calaa annahu arrinku wuxuu yahay idaa kaanat haddii ay tahy almuqaasama wax wada qaybsigu jadkiiyo ikhwadii oo wax wada qaybsadaa aw alirthu bitacsiib ama inuu awowgu casabeyn wax ku dhexlo cala alwajhi almutaqadim sidaa inoo soo horu martay markaynu qabanno taxrimu mid ka xirmaaninayso u diidaysa hadday tahy aljadda awowgii min alirsi dhaxalkiiba hadday u diidayso sidaas oo inuu ikhwadii muqaasamo la galo ama uu baaqiga sugo hadday awowgii dhaxalka u diidayso aw tanqusuhu amaba ay ka nusqaaminayso awowgii cani sudus suduskiisiiyu ee la yidhi awow sudus kama yaraysanayo uctubira waxaa laga dhigaya loo ictibaarinaya awowgii saaxiba fardi sudus qof sudus wax ku qaadanaya oo faralnimana ku helaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah calaa annahu idaa kaanat almuqaasama qodobka jiim wuxuu yahay uu arrinku yahay hadday tahi muqaasamadu jadkii akwadii wax wada qaybsadaa ama awowgiioo baaqi suga noqdaa sidaa imkaynu soo dhaafnay markaynu eegno awowgii hadday u diidayso dhaxalkii oo markuu ikhwadii wax la qaybsado hadduu wax ku waayayo ama haddii la yidhaha waar baaqiga sug ee baaqiga sug uu wax ku waayaayo amaba wax kumu waayine suduskii layidhi awowyuu ka yaraysanin ayay ka dhimaysaa oo muqaasabadu ama irsi bitacsiibku uu ka dhimayaa haddii intaa mid ka mida meeshaa lagu tuhmo inuu arrinkaasu dhacaayo uctubira saaxiba fardi sudus awowga waxaa la odhanayaa uun suduskaagii faralnimo ku qaado badhan kale ka baxa daal walaa yuctabaru awowgii loo ictibaarin maayo oo laga dhigi maayo awowgii filmuqaasamati marka wax la wada qaybsanaayo ee jadkii iyo ikhwadu wax wada qaybsanayaan awowgii loo ictibaarin maayo oo loo tirin maayo man ruuxii kaana a maxjuuban mid xijaaban oo la riixay oo min alikhwati liab ikhwadii liabka ahayd ka mid a badabkana wuxuu dhigayaa jadkii waxaa la jooga ikhwo ashiqa ah iyo qaar li-ada awowgu kuwan ashiqada ah iyo kuwan li-abka ahi way isu tirsan jireen sidii aynu ku soo aragnay cashiradeenii horeynu kutubaheennii hore ku dhiganaynay oo waxaynu ku magacaabi jirnay masaa'il mucaadda ayaynu ku soo magacownay qanuunkan sida ku cad isagoo qaatay sida aynu soo sheegnay wuxuu leeyahy awowgii markaa ikhwadii uu la joogo ashiqadahayd iyo le-abka ahayd ilaan kuwa le-abka ahayd dhaxalkii waxba kuma lahee awowgiina yaynaan u xisaabinin muqaasamada oo yaynaan odhanin kuwan ikhwada ee meesha ka baxay ee mar walba dhacaaya wax la qaatan yaynaan odhan walaa yuctabaru loo ictibaari maayo awowgii filmuqaasamati wax wada qaybsiga marka la taagan yahay awowgii ee ukhwad wax la qaybsanayo loo tirin maayo man kaana ruuxii ah maxjuuban mid la xijaabo min alikhwati liaba loo tirin maayo ee ikhwadii ashiqada ahayd ayuunbaa awooga loo tirinaya kuwii laabkaha loo tirin maayo tawdiixu madhab aljumhuur caddayn la caddaynayo madhabka jumhuurka weli tawdiix caddaynta ku saabsan limadhabi raajix madhabka raajixa ah waa madhab aljumhuur weeyaane naquulu waxaynu odhanaynaa in aljadda awow maca alikhwa markuu ikhwada la joogo lahu wuxuu leeyahay xaalataani laba xaaladood wa fii kullin xaalo kastabana goonideeda oo min alxaalatayn labada xaaladood ka midi lahu wuxuu leeyihi axkaamun khaasa axkaam u gooniya nubayinuhaa oo aynu ku caddayn doonno fii maa yeli alxaalatu luulaa waa xaaladdii koowaad ee hore labadaa xaaladood ee uu sheekhu yidhi n ayay leeyihiin ikhwada iyo jadka wada joogaa teedii koowaad an yuujada aljaddu awowgii waa in la helo maca alikhwati waalakhawaat faqad isagoo la jooga meydka walaalihii oo rag iyo dumarba leh oo keliya ay biduuna dii sahmin iyadoonay joogin halkaana cid faral wax ku qaadata oo qori wax ku qaadata kaa yamuuta waa inuu dhinto oo kale almeyd meyd waa inuu dhinto oo wayatruka uu ka tago jaddahu awowgii iyo wa ikhwatahu walaalihii oo raga aw akhawaatihi faqad ama iyagoo habla ah oo keliya duuna an yakuuna hunaak iyadoona halkaa aanu joogin waarithun aakharow waaris kalena aanu halkaa joogin oo miman ciddii yastaxiqu lirta dhaxalka ku mutaysatay ah bilfardi faral ku mutaysatay kasawjati um oo kale waalbinti wamaa shaabaha dalik wuxuu leeyahay sheekhu caleyhi raxmatullah xaaladii koowaad waxa weeye in awowgii uu la joogo maydka walaalihii oo aanay halkaana joogin cid farar wax ku qaadata tusaale ahaan wuxuu ku yidhi sheekhu waa inuu ruux geeriyoodo oo uu ka tago awoogii iyo walaalihii oo rag ama dumar ah duuna an yakuuna hunaag iyadoona halkaa aanay joogin waarisun aakhar waaris kalena aanu meesha joogin oo ah ciddii mutaysatay dhaxalka faral ku mutaysatay sidii sawjada hooyada iyo bintada iyo intii la halmaasha xaaladda koowaad waa taa xaaladda labaad waxa weeyaan an yuujada maca aljad waalikhwati waalakhawaat inuu la joogo jadka iyo ikhwada duu sahmin ruux sahmi u saaxiiba oo qori wax ku qaadanaya waa inuu la joogo ay saaxibu fardin qof farar wax ku qaadanaya waa inuu la joogo kal um wasawj والزوجة والبنت وبنت الابن وما شابه ذلك وحليه الشيخ عليه رحمة الله حالة دلبعاد ee jadkii iyo ikhwadu ay yeelan karaan waxa weeyaan inay ikhwadii iyo jadkii ay la jiraan dad faral wax ku qaata cid faral wax ku qaadata ay la joogto an yuujada maca aljaddi waa in la helo awowga iyo walaalaha macooda duu sahmin qof qori u saaxiiba ay waxaan u jeedaa duu sahmiga waxaa looga jeedaa saaxibu fard qof faral u saaxiiba oo faralnimo wax ku qaata sida hooyo sawjkii sawjadii iyo inantii usulba ah bintalibnadii iyo wamaa shaabaha daalik haddaba awowga iyo ikhwo dadka ehelfaralka ah ee wax la dhaxli karaa waa lix keliya uun cidda wax la dhaxli karta waa lix ruux uun waa hooyo sawj iyo sawjo oo labadoodaa kolba midkood meesha waa inuu joogo binto bint alibno kalixaadna lixaadna waxa weeyaan waa aljadda ayeeya weeye lixdaa ruux oo ehlu faral baa jad iyo ikhwo wax la dhexli karaa xukmu xaalat luulaa xukunka haddaba xaaladda hore fa fi lxaalati lula xaaladda hore wahiya waxa weeyaana aljadu maca alikhwa faqad waa iyo ikhwadii oo keliya biduun iyadoonay joogin biduuni wujuud dii sahmin iyadoonu joogin ruux sahmi wax ku qaadanaya yakuunu liljaddi awowga waxaa u sugmanaya afdal amrayn laba arrin ka wanaagsan wa akharu xiisatayni laba nasiib ama laba xiiso ka u badan ayuu awowgu wax ku qaadanaya wuxuu leeyahy sheekh caleh raxmatullah xaaladda hore ee aynu nidhi awowgii iyo ikhwadii cid sahmi wax ku qaadanaysa waa inaanay la joogin awowgii waxaa u sugmanaya laba arrinkii u wanaagsan iyo laba xiisadood ama laba nasiib ka u badan ayuunbuu awowgii wax ku qaadanaya oo mima yaati waxyaabahan soo socda ka mid ah kow almuqaasama awowgii inuu ikhwadii wax la qaybsado ba hulusu jamiici ilmaal xoolihii saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan inuu qaato awowga iyo ikhwada marka aanay cid ehlu faral la joogin awowgii labadaa arrinkii u wanaagsanunbaa ayuunbaa wax lagu siinaya hadday u fiican tahay inuu ikhwadii wax la qaybsado oo hadday rag yihiinna ka akhin minhum uu wax ula qaybsado hadday dumar yihiinna ka akhin lidakri mitl xaddi unsayin uu wax ula qaybsado iyo in la yidhaahdo xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaanun qaado labadaa ka u nasiib badan ee u fiican ayuunbu awog wax ku qaadanaya fa ayu sahmayni laba alla labadii qori ee kaana awfara lah awowga u wanaagsan ee u badan ayuu ya'khuduhu qaadanaya fain kaanat almuqaasama fain kaanat haddii ay tay almuqaasamatu inuu ikhwadii wax la qaybsado afdala mid u wanaagsan oo u fadli badan akhada irthahu dhaxalkiisa wuxuu ku qaadanayaa awowgu bilmuqaasama wadaaggaa iyo wax la qaybsigaa ayuu ku qaadanayaa wain kaana hadduu yahi hulusu jamiicu tarika xoolaha dhammaantood oo saddex meelood loo qayba meel ahaani afdala hadday u wanaagsan tahayna akhada althulus thuluska ayuu qaadanaya wahaakada wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah n fa ayu sahmayni laba alla labadii qori ee kaana awfara isaga u badan awooga ayuu ya'khuduhu qaadanayaa fa in kaanat ilmuqaasama labada qori waxa weeyaan inuu muqaasamo wax ku qaato ama inuu hulusul jamiiculmaal qaato labadaa ka u fiican buu qaadanayaa fa in kaanat ilmuqaasama muqaasamadu haddii ay tahay afdala mid wanaagsan awooga oo inuu ikhwadii wax la qaybsada ay u fiican tahay akhada irtahu dhexalkiisa wuxuu ku qaadanaya bilmuqaasamada ah wain kaana hulusu jamiicu tarika xoolihiioo saddex meelood loo qaybiyey duuduubahantoodaa sare hadday u fiican tahayna akhada hulhulusku qaadanayo wahaakada awuu hadba ti u wanaagsan sidaa ayuu wax ku qaadanayaa wa macna almuqaasama haddaba muqaasamadu waa maxay an nactabira aljad awowgii waa inaynu ka dhigno muqaasamadu waxa weeyaan macnaheedu an nactabira waa inaynu ka dhigno oonu ictibaarino aljadda awowgii kaannahu isagoo akhun ah shaqiiq kaanahu isagood moodo akhun ah shaqiiq sidii uu akh shaqiiqa yahay ayaad ka dhigaysaan ya'kudu wuxuu qaadanayaa nasiib al alakh shaqiiq saamigii iyo nasiibkii uu qaadan jiray akhi shaqiiq ahaa wa yucaamalu waxaa lagula dhaqmanayaa awowga mucaamalatuhu sida loola dhaqmo akha shaqiiqa ah maca baqiyati alikhwati waalakhawaat markuu la joogo ikhwada iyo akhawaadka marka uu la joogo ay annahu yaakudu wuxuu qaadanayaa maca wujuudi shaqiiqa markuu la joogo inan shaqiiqada xisatayni laba xiisadood buu qaadanayaa awoogu liannahu maxaa yeelay kal akhi shaqiiq sida akh shaqiiq kale ayuu la mid yahoo maca shaqiiqa la jooga xaysu goor yaakudu dakaru labku uu qaadan jiray dicfa alunsaa labanlaabka dhidiga wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah macnaha muqaasamadu haddaan kuu bayaamiyood waxa weeyaan an nactabira aljad awowga waa inaynu ka dhigno kaanahu isagoo moodo ama isagii ah akhun shaqiiq oo kale sidii akh shaqiiqa uu yahay waa in laga dhigo ya'khudu wuxuu qaadanayaa nasiiba alakhi shaqiiq baanu qaadanayaa wa yucaamalu waxaana lagula dhaqmanayaa mucaamalatuhu awowgii bimacnaa waxaa lagula dhaqmanayaa mucaamalatuhu sidii aha loola dhaqman jiray hu'daa waxaynu u celinaynaa akhi shaqiiq ahaa maca baqiyati alikhwa markuu la joogo ikhwadii kale iyo walakhawaat abli akhawaadka akhi shaqiiqii markuu ikhwada la joogo siduu u galo walaalihiisa uu la joogo ayuunbuu awowgana laga dhigayaa ay waxaan u jeednaa annahu isagu yaakudu wuxuu qaadanayaa awoogu maca wujuudi shaqiiqa markuu la joogo inan shaqiiqada oo uu meydku ka tegay shaqiiqa iyo jed xisatayni laba xiisadood ayuu qaadanayaa oo ah dheeftii iyo nasiibkii ay heli jirtay laba laba dumaray ay heli jireen leannahu maxaa yeelay akhi shaqiiq shaqiiqa oo maca shaqiiqa la joogo xaysu goor yaahudu dakara uu labku qaadan jiray idaa dacfa lunhaa amaa idaa kaanat ilmuqaasama hadday tahay muqaasamadu taduruhu mid dhibaysa awooga hu awowgii mid dhib ku ah oo waxyeello ku ah hadday tahay fa cinda idin waktigaa yaahudu wuxuu qaadanayaa hulutha jamiici ilmaal xoolihii saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan buu iska qaadanayaa ama idaa kaanat ilmuqaasamadu hadday ti tadurhu mid dhibaysaa oo siday u dhibaysaa waxay u dhibaysaa awoogu sidiisaba xeerar buu leeyey la marinaayo waana inoo imanaya xeerarkaasu awoogu waa inaanu marnaba ka yaraysan sudus marka ikhwadii oo uu wax la qaybsadaa hadday dhib u keenayso oo waxaanu lahayn ay siinayso fa cinda idin waktigaa ya'khudu wuxuu qaadanayaa hulusu jamiici lmaalun buu qaadanayaa wahaada kanna maa ashaara ilayhi waa wixii uu tilmaamay ee uu ishaaray annaadimu naadimku fii matni raxbiya ee manduubada raxbiyada matnigeeda sida uu ku magaranaysaa tilmaamay xayu goor qaala uu yidhi ama xaysu meel qaala uu yidhi waclam biana aljaada duu axwaali umbika canhuna cala atawaali yuqaasimu alikhwaata fiihina idaa lam yacud ilqasmu calayhi biladaa wataaratan yaakhuduu huluhan kaamila in kaana bilqismaati canhu naasila in lam yakun hunaaka duu sihaami faqnac biidaaxi can istifhaami wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah waclam ogow biana aljadda awowgu duu axwaalin mid xaalada u saaxiiba inuu yahay oo axwaal maraya umbiika waan kaaga warrami canhunna axwaashaa cala tawaali si xidhiidha oo isku xigxigta ayaan kaaga warrami waclam ogow bianna aljadda awowgu duu axwaalin inuu yimid xaalado u saaxiiba oo xaalado doora wax ku qaata umbiika waan kaaga warrami canhunna iyaga cala tawaali si xidhiidha ah oo isku xigxigtana waan kaaga warrami yuqaasimu alikhwa awowgu wuxuu wax la qaybsanayaa alikhwa walaalihii buu wax la qaybsanayaa fiihinna axwaasha dhexdooda idaa markii lam yacud ilqasmu lam yacud aanay u keenahayn awowga alqasmu wax qaybsigu inuu wax la qaybsado haddaanay u keenahayn calayha awowga bil-adaa wax dhiba oo kaga timi bisababi naqsiga haddaanay u keenahayn yuqaasimu wuu la qaybsanayaa al-ikhwata ikhwadu wax la qaybsanayaa fiihinna axwaasha dhexdooda idaa lam yacud haddaanay u keenahayn oonay u soo celinahayn alqasmu qaybtu uu ikhwada la galaa calayhi awowga bil-adaa wax dhiba haddaanay u keenahayno oo aana wixiisi ka nusqaaminahayn oo halkaa uu sheekhu lahaa ama idaa kaanat almuqaasamatu durrudaa weeye fa taaratan aan axwaashii kuu bayaamiyey haddabe kol iyo akudu wuxuu qaadanayaa awoogu hulusan hulus buu qaadanayaa kaamilan oo buuraa waa goormu goortuu qaadanaya hulus kaamila in kaana hadduu iyo awoogu bilqismati qaybta uu ikhwadii wax la qaybsaday naasilan mid ka hoos maraya oo hoos uga dhacaya canhu huluskii mid hoos uga dhacaya hadduuya hulusulmaalkii hadduu awugu ka yaraysanayo oo uu dhismadaa kaga yaraysanayo hulusulmaalku iska qaadanaya fataratan kol yaakudu wuxuu qaadanaya hulutan kamilas saddex meeloodoo meel buura ah in kaana hadduu iyo awoogu bilqismati qaybta canhu huludkaa naasila mid ka hoos maraya hadduuye waa goorma xilligaasu marka uu huluska qaadanaya kaamilka ahi in lam yakun wa haddii aanu ahayn hunaaka halkaa duu sihaamin cid sahmi wax ku qaadato helu farali haddaanay meesha joogin weeyaan arrinkaasu in lam yakun haddii aanay ahayn hunaaka halkaa duu sihaamin cid faral wax ku qaadata faqnac ku qanac biidaaxii caddayntayda aan kuwa caddaynayo laka alaxkaam u qadaranaa aan axkaamta kuu caddaynaayo ku qanac faqnac ku qanac biidaaxi caddayntayda waxaad kaga qanacdaa can istifhaam inaad dadka wax weyweydiiso kaga qanac oo aad dadka warsato anaa kuu caddaynayee tayda dhegayso oo ku qanac su-aasha badanna iska dhaaf mataa takuunu almuqaasamatu afdala liljann wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah muqaasamadu goorma ayay awowga u wanaagsan tahay n waxaynu soo sheegnay xaaladdii koowaad baynu ku jirnaa awowga iyo ikhwada markaan ehlu la joogin awowgu laba arrimood kii u wanaagsan ayuu qaadanayaa kow inuu muqaasamo wax ku qaato iyo inuu xoolihiioo saddex meelood loo qaybiye meel ahaan inuu qaato halkaa waxaa ka dhalanaya arrimaha ka dhalanaya arrimaha ka dhalanaya waxa weeyaan kow muqaasamadu inay u wanaagsan tahay awowga thulusul maalku inuu u wanaagsan yahay labaduba inay iskugu mid inuu yahiin haddaba ta hore markaynu qabanno waxa weeyaan markay awooga muqaasamadu u fiican tahay dabeetna sheekh su-aal buu ku keeno wuxuu yidhi mataa takuunu almuqaasamatu afdala liljann muqaasamadu goormay awooga u fiican tahay suu qalbigaaga usoo jeediyo adiga ku weydiiyey walmuqaasama muqaasamadu haddaba afdalu liljann awooga waxay u wanaagsan tahay fii suwarin khams shan suuradood marka ayay awoga u fiican tahay muqaasamadu kutubta kale faraa'idku waxay qoraan halkan markaynu taaganay awowga waxay muqaasamadu u fiican tahay markay ikhwada ay yihiin aqala min milayhi awowga labanlaabkiisa qaar ka yar marka ay yihiin waana shanta suuradoodun halkan uu sheeku uu taxay ee shantii suuraba kow laba saddex afar ilaa shan uu taxay kutubtaa kale waxay leeyihiin ida kaana alikhwatu aqala min midlayhi marka ikhwadu labalaabkii awowga ay ka yar yihiin ayay awowga u fiican tahay muqaasamadu haddaba waa goorma markay labalaabkiisa ka yaryihiin shantan suuro oo keliyun weeyaan suurad lixaad lama sheegin kow awowgii isagu mar walba inuu joogo aan ka dhigno kol waxaa la jooga awowgii ukhta shaqiiqa inan keliya inantu dee labalaabkiisuu ka yartay horta labalaabku waa maxay waxa weeyaan awooga iyo laba ah awooga iyo laba ah ilen akh baa isaga laad u dhigma mid kale marka lagu darna labalaab bay noqonaysaa markaa awowow la joogo laba ah waa inay ikhwadan shanta suuradood waa inay ka yaryihiin hugto keliyaa la joogta maanta akhna way ka sii yartay laba akh iska daayo ta labaad awowgii waa inay la joogtaa laba ukhto oo shaqiiqataana labada uktee shaqiiqitaankii waa ah keliyown ayaa u dhigmaa waa miligiisii mithleenkiisii may gaadhin lamalaabkiisii weli may gaadhin ila waxaana markay labanlaabkiisa ka yar yihiin ikhwada awooga la joogtaa ayay awowga u wanaagsan tahay inuu muqaasamo wax ku qaato saddex waxaa la jooga awowgii saddex ukhto ayaa la joogta oo shaqiiqataana saddex ukhto oo shaqiiqaata ayaa awowgii la joogta saddexda ukhto waxaa u dhigmaan akhyo iyo barhkii ayay u dhigmaan marka ilaa hadda laba akh ma gaadhsiisna ila laba akh baa mithlaynkiisu yahay lamalaabkiisu yahay suurada afraad waxa weeyaan waxaa la jooga akh keliya un tashanaad waxa weeyaan akh keliya iyo ukhto keliyaa la joogta shantaas suuradood waa inaad dhakada ka qabataa iyo awow hadday kulmaan awowgu muuqaasamo ayuunbuu ikhwadii la gelayaa meeshana aanu joogin ehelu faral sidaa waa inaad qaybtaa madhabkii sayd ibnu thaabit baynu ku soconnaa madaahibtii ogolayd ee lahaa iyo jidka waxbaa la wada siinaya waxay qaateen madhabkan sayd ibnu thaabit gaar ahaan waxaan tilmaamayaa saddexdii madhab waayo fa fi suurati aluulaa haddaba suurada hore ee awoogii ogto shaqigii la joogto ya'khudu ljaddu awowgu wuxuu qaadanayaa thulusay lmaal itniin calaa talaata ayaa thulusayna thulusay almaal thulusaynkii nuunta waxaa loo jaray waa idaafada xoolihii saddex meelood loo qeybiyey laba meelood ahaantii xoolahii ayuu awowgii qaadanaya inta soo hadhayna wakhtada shaqiiradaaba qaadanaysa waa ilen xoolihii lidakri mitl xadil unsayin bay u qaybsanaya saddex meelood u qayba xoolii laba meelood awogusii meelna iyada sii waa saa macnaheed wa fii suurati thaaniya sansaantan labaadna yaakuduljad awogu wuxuu qaadanayaa nisfal maal xooliyoo la kala baray ayuu jab qaadanayaa barh qaadanayaa barh buu qaadanayaa oo dee awogii waxaa la joogaa laba ugto labada ogto akh keligiidu isku xisaabi iyo isagoo dee akh u dhigma xooli dabeetana laba meelood ma loo qaybinayaa meel awooga qaadanaya meesha kalena labada ogto ayaa laba usii kala qaybsanaya waayo haddaad danto waxaad tidhaahdaa awowga laba madax xisaabi iyagana labadooda u daayo xoole afar meelood u qayb undhe afar meelood marka loo qaybiyo laba awooga sii labana waxaad siisaa labada ogto waa isla halkiiu mar walba waa barhkii wa fii suurati athaalitha sansaanta saddexaad ee awooga ay la joogaan saddex ogto awowga wuxuu qaadanayaa khumisay almaal khumisey ilmaal xooliyo shan meelood loo qaybiyey laba meelood ahaantood ayuu qaadanayaa oo khumus iyo khumus marka la isu geeyo waa khumusaankaa wa fii suurati raabica sansaanta afraadna yaakhudujaddu awoogu wuxuu qaadanayaa nisfal maal ayuu iyana qaadanayaa oo awoogii waxaa la jooga dee ah keliya isna ah umuu dhigmaa dee u kala jebi uun waaye waxay isku mid yihiin taa labaad wa fii suurati alkhaamisa sansaanta shanaad yaakhuduljadoawugu wuxuu qaadanayaa khumisay ilmaal xoolihii shan meelood loo qaybiyay laba meelood buu qaadanayaa waaye oo iyana dee akh iyo ogtaa la jooga awowga waxaynu ka dhiganaa dee akhun akhina waa isna waa madax kale ogtadina waa mid xoolihii deetna waynu isku celina waxaan leenahay jadkii laba madax ka dhig akhiina laba soo afar madax maaha ugtadiina gee shan xoolihii shan meeloodun u qaybi shan meelood markaynu u qaybino laba awowga sii laba meelood ahaan labadaa meelood hana waa uga khumusaane labada kale oo khumusaan iyaguna ana waxaynu siinaynaa maxay akhi shaqiiq ahaa khumusaan iyo khumusaan afar khumus baa baxay maxaa soo hadhay hal khumus ukhtada shaqiiqadaasii wa kullu daalik dhammaan kaasoo dhami khayrun liljaddi awowgu waa uga wanaagsan yahay min thulutsulmaal waa uga wanaagsan yahay shantaas suuraynu soo marraybaa awowga way uga wanaagsantahay awo xoolihii oo saddex meelood loo qaybiyey inuu meel qaato way uga fiicantay muqaasamadana u wanaagsan fa takuunu almuqaasama muqaasamadu waxay noqotay dabeetana afdala lah mid isaga u fadli badan waayo mataa tastawi lmuqaasama wathulus goormay haddaba isku mid noqonayaan inuu muqaasamo wax ku qaato iyo inuu thulusulmaal qaato goormay isku mid uu noqonaya oo uu ku doortaba uu qaadanaya wa fii suwari thalaasa alaatiya saddexdan sansaanood ee inagu soo aadan tastawi lmuqaasama waxay isku mid ah muqaasamadu waxay la siman tahay maca ulusu jamiic ilmaal bay la simantay tastawi lmuqaasamadu waxay la simantay maca ulusu jamiic ilmaal bay la simantay oo waa isku mid wuxuu leeyahy sheekhu caleyh ullah waxaynu yidhi saddexdii takhyiir ee ka dhashay in awowga markaanay la joogin dad helufaraal ahayd muqaasamiyo hulusulmaalkii u wanaagsan inuu qaato saddexdii ka dhashay waxa weeyaan inay muqaasama u fiican tahy iyo inuu hulusulmaalku u fiican yahy iyoynay labadu isku mid yihiin inay labadu isku mid yihiin buu inoo soo horraysiiyey sheekhuyo waxaa ka hoos baxaya saddex sansaanood oo keliya muqaasama iyo thulusul maal awooga waxay u siman yihiin marka saddex sansaanood oo keliya la helo sidoo kale waxay yidhaahdaan culammada kale awowga muqaasamada iyo thulusul maalku wuxuu isku mid u yahay idaa kaana alikhwa midlayhi hadday ikhwada la joogtaa isaga lamalaabkii ay yihiin isaga lamalaabkii waxaanay yihiin saddex sansaanood oo keliya oo tan kitaabkeenna uu sheegay ah wa fii suwari halaasa sansaanahan saddexda alaatiya inagu soo aadan tastawi lmuqaasama waxay leeg tahay oy leekaanaysaa muqaasamadu maca hulusu jamiici almaal wahiya awowgii waxaa la jooga suuradii koowaad akhawaani shaqiiqaan laba ah oo shaqiiqa mitleenkiisii weyn waa laba laabkii oo buuraan illa waa awowgii labaaka waxaa la joogaa afar hablood oo shaqiiqaada baa la jooga afartaa shaqiiqaadkii dee laba nin bay u dhigmaan laba ah bay u dhigmaan suurada saddexaad waxaa la jooga af iyo laba ogto ila labada ogto af bay u dhigmaan iyo akhan mislinkiisii weeye fa fii haadihi suwar almadkuura saddexdan sansaanood ee lasoo sheegay yakuunu liljad awowga waxaa u sugmanayaa thulusu tarika thuluth attarika xooliyo saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan bil muqaasamana uu ku qaatay wadaag wax la qaybsadayn wa huwa hulsu tarikadaasi uu muqaasamada ku qaatay yastawi wuxuu leegi u dhigmaa maca hulsu jamiic almaal ayuu leegi fa fii haadihi suwar almadkuura sansaanahan aynu lasoo sheegay yakuunu liljad awogu wuxuu ka qaadanaya oo uga sugmanayaa saddexdaas suuradoodba hulsu tarika bilmuqaasama xooliyo saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan oo muqaasamo ah uu shwadii la qaybsaday waayo huwa sidan uu wax ku qaatay yastawi wuxuu leegii u dhigmaa maca thulsu jamiic almaal isagoo xooliyo saddex meelood loo qeybiye meel ahaan qaatay iyo isagoo ikhwadii wax la qaybsaday waa iskugu midun falaysa hunaaka ma jiro halkaa maa huwa afdala lah wax uga fadli badani ma jiro sidaa wax uga fadli badan uga wanaagsani ma jiro lidaalika saa darteed ayaynu naquulu odhanaynaa tasaawat almuqaasama wa hulusulmaal waxaa isleekaaday jadkii inuu ikhwadii wax la qaybsaday iyo inuu yidhaahdo war anigu saddex meelood meeloodun xoolaha u qaybiyo meelun baan qaadanaya baaqiga idinku kaasee halkaa la mara ayaa isleekaatay fa axaduhuma midkood muu qaadanaya mar hadday isku mid yihiin dee kii uu doonaa unbu wax ku qaadanaya waayo takhyiirkii saddexaad mataa yakuunu thulusulmaal afdala liljad xoolihiioo saddex meelood loo qaybiyey goormay awooga u wanaagsantay oy muqaasamadii iyo uga fiican tahay wa fii maa cada suwar athamaniya marka laga yimaado as suwar athamaniya sansaanaha sideeddaynu soo dhaafnay shan iyo saddex sideed bay haayeen allatii taasoo dakarnaaha aynu soo sheegnay yakuunu wuxuu ahaanayaa maal filisulmaalku wuxuu ahaanayaa khayran liljad awowga mid wanaagsan ayuu noqonayaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah hulusulmaalku goormu awooga u fiican oo muqaasamada uga fiican yahay waa hal suuro oo keliya marka la helo